بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله ومنها تتألف البحور ومنها أجزاء aan soo sheegnay ayaa تتألف البحور بحuurtu ay ka timaadaa buxuurta lix iyo tobanka baxar ah waxay ka dhisan tahay ajsaada aan soo sheegnay oo ah tobanka jus tobankaas jus ayay buxuurta lix iyo tobankaa ay ka dhisan yihiin oo see uga dhisan yihiin haddii jus jus kale loo geeyo oo mid kale loo geeyo oo mid kale loo geeyo oo mid kale loo geeyo oo lix jus laga dhigo tusaale ahaan baxar baa ka dhismaa ama sideed haddii laga dhigo baxaraa ka dhismaa jus marka juska kale loo geynaa waa laba qaybood in asaga nafsad ahaantiisa la ysku soo celceliyo oo la yidhaahdo mufrad isaga nafsad ahaantiisa marka la ysku soo celceliyo mufrad baa la yidhaahdaa iyo jus iyo jus kale in laysku soo celceliyo laba jus laga dhigo markaana waxaa la yidhaahdaa musdawaj tusaale ahaan baxrulmutaqaaribku wuxuu ka dhisan yahay facuulun oo lasoo celceliyey facuulun facuulun facuulun facuulun oo shadriga hore ah iyo facuulun facuulun facuulun facuulun oo shadriga dambe ah waxaan soo celcelinnay oo baxarkaasi uu ka dhisan yahay waa hal juz oo ah facuul waxaa la mid ah baxrulkaamilka oo ka dhisan mutafaacilun oo la soo celceliyey waxaa la mid ah baxrulwaafir oo ka dhisan mufaacalatun oo la soo celceliyey mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun oo shadriga hore ah iyo mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun oo shadriga dambe ah intaasuu baxarkaasi ka dhisan yahay buxuurta noocaas ah oo hal juus oo lasoo soo celceliyey ka dhisan waxaa la yidhaahdaa mufrad waxaa jira musdawaj sida baxru tawiilka wuxuu ka dhisan yahay facuulun iyo mafaaciilun oo lasoo celceliyey facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun oo shadriga hore ah facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun oo shadriga dambe ah waxaa la mid ah baxrulbasiidka oo ka dhisan mustafcilun iyo faacilun oo lasoo celceliyey mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun shadriga hore mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun oo shadriga dambe ah waxaa la yidhaahdaa musdawaj isu imaanshaha ajzaadu ay isu imaaneen si ay u abuurto baxar waa labadaas qaybood hal jus inuu soo laalaabto iyo waxa soo laalaabana inay yihiin laba jus intaa wax ka baxsan ma jiraan saddex jus oo baxar ku wada jira oo kala duwan ma jiraan ama waa hal ama waa laba jus oo kala duwan waxaan rabaa inaa ogaataan juska kama maarmo watid sababna kama maarmo ilaan wuxuu ka dhisan yahay buwaahee ajzaada iyo maxaan ula jeedaa waa awtaadda iyo asbaabta hal juz laba watid lagama heli karo juz waaxid laba watid inay ku kulmaan ma dhici karto laakiin laba sabab hal juz waa laga heli karaa waxaa kale oo muhiima in la ogaado watidku inuu ka xoog badan yahay sababka watidkuna waa laba nooc majmuuc iyo mafruuq waxaana badan in la isticmaalo midka majmuuca ah oo wuu ka badan yahay midka mafruuqa ah sababku wuu ka xoog yar yahay watidka waxaana isticmaal badan sababka khafiifka ah oo ka badan midka taqiilka ah waxaan soo sheegnay ajzaadu inay u qaybsanto ajzaa subaaciye ah iyo ajzaa khumaasi ah jusku marka watid kama maarmo halka watid haddii lagu daro hal sabab keliya oo wax kale aan lagu darin wuxuu noqonaa juz khumaasi ah haddii hal watid laba sabab lagu darana wuxuu noqonaa subaaci ajzadu marka sidaasay ku dhisantay waa watid hal sabab lagu daray oo khumaasi noqday iyo watid laba sabab lagu daray oo noqday subaaci wax intaa ka baxsanna ma ay jiraan wa minhaa wa min hadihi alajzaa ajzaadaas baa tata'alafu albuxuuru buxuurtu ay ka dhisantaa albaabu alwal baabka hore cilmiga hore wuxuu ka kooban yahay muqadima iyo laba baab iyo khaatima soo ma ahayn muqadimadii waa ka soo baxnay baabka hore aan gelaynaa albaabu alawal fii alqaabi zixaafi baabka hore wuxuu ku saabsan yahay zixaafka magacyadiisa iyo walcilali iyo cillooyinka magacyadooda alqaabi zixaaf wuxuu la jeedaa zixaafka in la tacriifiyo iyo noocyada uu u qaybsamo nooc walba magiciisa in laguu sheego cilashana waa sidoo kale cillada in la tacriifiyo inkastoo uu ka tegey iyo nooc kasta oo cillada ka mida ah magiciisa in la sheego intaasaa iskula jirta tacriifu zixaafi wa tacriifu alcilla iyo anwaacda zixaafka mid kasta magaciisa in la sheego iyo anwaacda cillada mid kasta in magaciisa la sheego markii uu ka soo hadlay musannifku ajzaa'da nabad qabta oo wax isbeddela uusan ku dhicin buu wuxuu rabaa inuu ka hadlo ajzaa'dii aan soo marnay oo tobanka ahayd oo isbeddel uu ku yimid juska aan wax isbeddela ku dhicin waxaa la yidhaahdaa jus saalim ah haddii isbeddel uu ku yimaado waa midka uu rabo inuu ka hadlee isbeddelku waa laba qaybood inuu sixaaf ku yimid iyo inuu cillo ku yimid wuxuu ku hormari doonaa haddaba sixaafka juska marka uu galay sixaafka waxaa la yidhaahdaa jus-un musaaxaf juska cillada galena waxaa la yahaha juz-un mucallun macyo gaarana way leeyihiin waxayna ku xidhan tahay sixaafka galay nooca uu yahay ayay ku xidhan tahay wuxuu yidhi azixaafu zixaafku tagyiirun ay tagayurun waa isbeddel isbeddelkaasoo mukhtasun ku gaar ah bihawaani alasbaabi asbaabta xuruufteeda labaad mutlaqan xaalay tahay asbaabtaasi isbeddelkaasoo bilaa lusuumin ama bilaa lusuumin xaal uu yahay tagayurkaas mutlaqan waxaa laga xaalaynaa asbaabta bilaa lusuuminna waxaa laga xaalaynaa tagayurka baabka azixaaf waalcilal cilmulcaruudka waa muhiim muhiimaddiisa waxaan dhihi karnaa waxay la mid tahay muhiimadda naxwaha dhexdeeda uu ku leeyahay baabu macrifati calaamaati alciraaq waxba kaas kama duwana zixaafta iyo cilooyinka haddii aan la fahmin caruud lama fahmin horena looma sii soco karo wuxuu yidhi sixaaf waa isbeddel ku dhaca asbaabta macnaheedu markaa zixaaf owtaada ma galo asbaabtuna laba xaraf bay ka koobnayd xarafka labaad ayuu isbeddelkaasi khaas ku yahay kan koobaad ma galo asbaabtu laba xaraf bay ka koobnayd soo maaha xarafka labaad ama mutaxarik ha ahaado ama saakin ha ahaadee isbeddel ku dhaca ayaa waxaa la yidhaahdaa zixaaf taqyiirun ay taqayurun waa isbeddel mukhtasun ku gaar ah bihawaani alasbaabi asbaabta xuruufteeda labaad hawaanin waa jamcu thaanin sababka xarafkiisa labaad isbeddel ku dhaca oo meel kale aan gelin ayaa waxaa la yidhaahdaa zixaaf ma fahanteen isbeddelkaasi haddaba laba nooc kama bixi karo xarafka labaad in la jaro ama mutaxarik ha ahaado ama saakin ha ahaado tusaale ahaan mustafcilun xarafka labaad sababka koowaad ilaan laba sabab baa ku jirta xarafka labaadoo siinka ah tusaale ahaan in la jaro meeshii mustafcilun ahayd in la yidhaahdo mutafcilun sababka xarafkiisii labaad isbeddel baa ku yimid oo ah in la jaray isagoo saakinaha la jaray isagoo mutaxarika in la jarana waa la mid mutafaacilun ta'deeda in la jaro oo ay kuu soo harto mufaacilun oo isbeddel ku yimid waxaa kale oo isbeddelku uu noqon karaa xarafka labaad oo mutaxariga ah in la reebo mutafaacil musooma ahayn inta'daas la reebo oo la yidhaahdo mutfaacilun waxaa la mid ah mufaacalatun sabab taqiila suu kuma jiro xaggee uga jiraa cala laamtaasi waa mutaxarika laamtaas mutaxarikada ah in la reebo oo la yidhaahdo mufaacaltun labadaas nooc isbeddelku kama bixi karo xadaf iyo taskiin الزixaafu تagyiiru mukhtasun waa tagyiir ama waa tagayur ama waa isbeddel ku gaar ah bihawaani alasbaabi asbaabta xuruufteeda labaad ayuu ku gaar yahay mutlaqan muxuu la jeedaa haddaba sababku ama haqiil ha ahaado sida aan soo sheegnay oo mutafaacilun iyo mufaacalatun aan ku soo sheegnay ama khafiif ha ahaado sida faacilun iyo mafcuulaatu iyo mustafcilun iyo facuulu iyo wixii la mid ah sawaaءun kaana khafiifan aw haqiilan ha kala qaadin isbeddel ku dhacaa waxaa kaloo muطlaqan soo gelaa ama ha ku jiro caruud ama ha ku jiro ha ku jiro darbi ama xashwi ha ku jiro beytka shiciriga ah wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybta hore waxaa la yidhaahdaa ashadru alwal ama waxaa la yidhaahdaa almisraacu alwal ama waxaa la yidhaahdaa alsadru qaybta dambena waxaa la yidhaahdaa ashadru haani ama almisraacu haani ama alcajus tusaale ahaan mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun waa shadriga hore mustafcilun faacilun mustafcilun faacilunna waa shadriga labaad intaasuu beydkaani ka kooban yahay shadriga hore meeqa jusaa ku jirtaa afar jus shadriga dambena afar jusaa ku jirta shadriga hore ama misraaca hore juska ugu dambeeya waxaa loo yaqaanaa alcaruud shadriga labaad juska ugu dambeeyana waxaa loo yaqaanaa addarbu labadaas jus wixii ka soo harana waxaa loo yaqaanaa alxashwu magacyadaasay kale leeyihiin ma huwa alcaruud idan aakhiru juzءin fi الshadr الأwal wma huwa darbu aakhiru juzءin fi fi shadri الثaanي wma huwa اlxashwu maa cadaa dalika min alأجزاء xashw yaa la yidhaahdaa wuxuu ku leeyahay zixaafku meel walba waa galaa muطlaqan saasuu ula jeedaa caruudkuu geli karaa darbiguu geli karaa xashwigana waa geli karaa cilladu laakiin waxaa noo imaan doonta inaysan xashwiga gelin ayadu cilladu waxay khaas ku noqon doontaa caruudka iyo darbiga laakiin sixaafku saas ma aha meel walba waa gelaa mudlaqan saas ula jeedaa bilaa lusuumin muxuu ula jeedaa waa tagayurun bilaa lusuum haddii ninka gabyaaga ah uu zixaafka u isticmaalo beydka ugu horeeya jus ka mid ah aan ka soo qaadno juska ugu horeeya inuu zixaaf geliyey ee beydka ugu horreeyey beydka labaad juska ugu horeeya ma inuu sixaafkii geliyaa ku waajib ah beydka saddexaadna sidoo kale ilaa abyaadu ay ka dhammaanayma inuu sixaafkaas ku wadaa waajib ah mase intuu kan hore geliyo ayuu kan labaad iska dhaafi karaa waa iska dhaafi karaa waa u furantay bilaa lusuumin macnaheedu waa sidaas waajib kuma aha zixaafka inuu laasimo juska miduhuu gelin karaa juska kaas la mid ah ee beydka labaad ku jirana waa iska dhaafi karaa aan ka soo qaadno baxarka loo yaqaano kaamilka wuxuu ka dhisan yahay mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun oo shadriga hore ah iyo mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun oo shadriga labaad ah waxaa ka soo qaadaa inuu beydkii ugu horeeyey zixaaf uu geliyey juska ugu horeeya mutafaacilunta ugu horeyda ta'deeda inuu reebay oo uu isticmaalay mutfaacilun uu isticmaalay haddaba beydka labaad juska ugu horeeya ma inuu mutfaacilun yidhaahdaa mase mutafaacilun waa ka dhigi karaa waa ka dhigi karaa juska labaadna waa la mid juska labaad ee beydka ugu horeeya hadduu mutfaacilun ka dhigo oo zixaaf u geliyo beydka labaad juska labaad mutafaacilun buu ka dhigi karaa hadduu doonana mutafaacilun waa ka dhigan karaa juska saddexaad oo ah caruudka ilaan saddex juz buu shadriga hore ka kooban yahaye juska saddexaad oo caruudka ah hadduu mutfaacilun ka dhigo beydka labaad iyo beydka saddexaad iyo kan afaraad midkuu rabana mutafaacilun buu ka dhigi karaa oo ta'deedu reeban tahay midkuu rabana mutafaacilun buu ka dhigi karaa oo ta'deedu hee mutaxarika ay tahay baxruramalka faacilaatun faacilaatun faacilaatun inuu juska hore ka kooban yahay juska labaadna faacilaatun faacilaatun faacilaatun buu ka dhisan yahay haddii uu juska ugu horeeya beydka ugu horeeya ee faacilaatun ah nuunteeda uu jaro oo uu yidhaahdo faacilaatu juskaas midka ku aadan ee beydka labaad ma inuu faacilaatu yidhaahdaa mase nuuntii waa dhammaystiri karaa faacilaatun waa dhihi karaa waa dhihi karaa laasimkuma ah hadduu rabana waa jari karaa hadduu rabana waa buuxi karaa bilaa lusuumin marka uu leeyahay wuxuu ka ixtiraazaa wax la yidhaahdo cilla oo noo imaan doonta haddii juz cilladu ay gasho ilaa qasiidadu ay ka dhammaato cilladaas waa inay ku socoto waana noo imaan doonta haddii ilaah yidhaahdo marka sixaafka iyo cillada furuuqda u dhexeeya waxaa ka mid ah anna alcilla laasima waazixaafu gayru laasim zixaaf waaye eh, ayrulaas azixaafu takyiirun ay tagayurun waa isbeddel mukhtasun ku gaar ah bihawaani alasbaabi asbaabta xuruufteeda labaad isbeddel ku gaaraha zixaaf la yidhaahdaa mutlaqan asbaabtaasi ama ha ahaato asbaab saqiilo ah ama asbaab khafiifa ha ahaato ama caruud ha ku jirto ama darbi ha ku jirto ama xashwi ha ku jirto tagayurkaasi bilaa lusuumin xaal uu yahay shaacirka aysan laasim ku ahayn inuu iltisaamo ilaa qasidooda ay ka dhammaaneen walaa yadkulu haddaba ma galo alwal xarafka hore walaa yadkhulu ay haada tagayur isbeddelkaasi ma galo alwala xarafka hore wuxuu leeyahay juska xarafka ugu horeeya zixaaf ma geli karo sababtu maxay tahay haddii xarafka labaad ee sababka ayuu sixaafku galaa juska xarafka ugu horeeya taani asabab inuu noqdo ma ka suuro gashaa may kama suuro gasho walaa yadkhulu alawala wuxuu la jeedaa walaa yadkhulu haada atagayuru isbeddelkaani ma galo alxarfa alawala min aljusi juska xarafka ugu horeeya isbedelkaan soo sheegna ma geli karo liannahu laa yumkinu an yakuuna haani asabab kama suuro gasho wahaali haalidkana ma geli karo xarafka saddexaad sixaafku xarafka saddexaad ee juska ma geli karo sabab xarafka saddexaad ee juska ama waa sabab xarafkiisa koobaad ama waa watid xarafkiisa koowaad ama waa watid xarafkiisa saddexaad goormuu sabab xarafkiisa koowaad uu noqon karaa juskaas aan ka soo qaadno inuu yahay mustafcilun mustafcilun meeqa xarafuu ka kooban yahay toddoba xaraf xarafka koowaad ee miimka ah inuu zixaaf galo ma dhici kartaa ilaan taani sabab ma noqon karee xarafka labaad laakiin waa ku suura gashaa hosiinta ah ta'da zixaaf ma geli karaa maya ilaan xarafka saddexaad ee juska waa ta'de sabab ta'daani haanii sabab ma ahane waa awalu sababin sabab khafiifa xarafkiisii koobaad waaye sixaafkana wuxuu galaa sababka xarafkiisa labaad aalidku marka waa awalu sababin waxaa la mida ah mafcuulaatu xarafka koobaad sixaaf ma geli karo oo miimta ah laakiin fa'da waa geli karaa caynta oo xarafka saddexaad ahna ma geli karo sababtoo ah waa awalu sababin mafaaciilun xarafka saddexaad sixaaf ma geli karo sababtu maxay tahay xarafka saddexaad oo alifta ah waa haaliu watid xarafka saddexaad marka waxaan dhahnay ama waa awalu sabab ama waa awalu watidin ama waa haaliu watidin awalu sabab marka waa soo miaalinay haaliu watidna waxaan ku miaalinay mafaaciilun xarafka saddexaad oo alifta ah intixaaf ma geli karaa maya sabab ilaan aliftaani waa watid majmuuca xarafkiisii saddexaad miyaysan ahayn kama suuro gasho marka inuu zixaafee uu galo ilaan zixaafku watid maba galaba aliftii marka maxay noqotay haaliu watidin isagoo awalu watid ah waa sida faacilaatun dulwatid اlmajmuuc fa'da zixaaf ma geli karo alifta laakiin waa geli karaa caynta ma ka suuro gasha inuu galo maya sabab watid majmuuca xarafkii ugu horreeyey bay cayntu noqotay ma la fahmay walaa yadkhulu ma galo athaalida xarafka saddexaad liannahu imaa awalu sabab wa imaa awalu watidin wa imaa haalit watidin wasaadisa midka lixaadna ma geli karo xarafka lixaad ee juska ma geli karo sabab liannahu imaa awalu sababin ow haani watidin sababta oo ah ama waa sabab xarafkiisa koobaad ama waa haani watid isagoo sabab xarafkiisa koobaad ah waxaan ku miaalinaynaa faacilaatun toddoba xaraf soo kama koobna faa oo laba xaraf ah cilaa oo saddex xaraf ah xarafka lixaad marka sowtaada ma aha sowtaada ma aha ta'da zixaaf inuu galo ma ka suuro gashaa maya sabab liannaha awalu sababin khafiifin sabab khafiif ah xarafkiisii koowaad bay noqotay marka saadiskana ma geli karo ama wuxuu noqon karaa haani watid tusaale ahaan mutafaacilun mutafaa afar xaraf ay ka kooban tahay cayntuna waa kii shanaad laamtuna waa midka lixaad midkaas lixaad zixaaf ma geli karaa maya sabab watidka majmuuca xarafkiisii labaad waaye marka saadiskana sidaasaa loogu diiday hadalkan macnihiisu haddaba muxuu yahay zixaafka juska xarafka labaaduu ka galaa sida mustafcilun iyo mafcuulaatu iyo faacilaatun iyo faacilun iyo wixii la mid ah xarafka labaaduu ka galaa ama wuxuu ka galaa midka afaraad sida mustafcilun iyo mafcuulaatu mustafcilun fa'deedas oo xarafka afaraad ma aha zixaaf waa geli karaa liannahu haani sabab waaye mafcuulaatuna waawdeeda sixaaf waa geli karaa liannahu haani sabab idan raabicana waa geli karaa khaamiskana waa geli karaa sida mafaaciilun ya-deeda sababtoo ah waa haani sabab iyo facuulun nuunteeda sababtoo ah waa haani sabab ama haddii kale wuxuu geli karaa saabica sida faacilaatun nuunteeda xarafka toddobaad soo ma aha zixaafku muxuu ku gelaa liannahu haani sabab mafaaciilun nuunteeda oo zixaafku muxuu ku galay liannahu haani sabab haddaba zixaafku wuxuu galaa sababka xarafkiisa labaad xarafkaasi labaadi juska wuxuu ka noqon karaa xarafka labaad ama wuxuu ka noqon karaa midka afaraad ama wuxuu ka noqon karaa midka shanaad ama wuxuu ka noqon karaa midka toddobaad laakiin kama suuro gasho sababka xarafkiisa labaad oo sixaafka uu gelaa awal inuu noqdo juska xarafka ugu horeeya ama juska xarafka saddexaad inuu noqdo kama suuro gasho ama juska xarafka lixaad inuu noqdana kama suuro gasho falmufradu amaaniyatun wuxuu u qaybsamaa haddaba zixaafku laba qaybood labada qaybood midna waxaa la yidhaahdaa mufrad midna waxaa la yidhaahdaa musdawaj labadaas qaybood ay u qaybsantaa labada qaybood marka beri baan geli doonaa haddii ilaa yidhaahdo laakiin hadda fikradaan ka sii qaadanaynaa juska haddii zixaafku hal meel uu ka galo waxaa la yidhaahdaa mufrad haddii laba meel uu ka galona waxaa la yidhaahdaa musdawaj tusaale ahaan mustafcilun haddii siinteeda keliya la jaro waxaa la yidhaahdaa mufrad haddii siintana la jaro fa'dana la jaro ee ay kuu soo harto mutacilun ay kuu soo harto zixaafkaas maxaa la yidhaahdaa musdawaj zixaafka mufradka ah waa zixaafka juska hal meel kaga dhaca zixaafka musdawajka ahna waa zixaafka juska laba meel ka gala labadaas buu marka u qaybsamaa beri baan qaadanaynaa marka haddii ilaah yidhaahdo wallahu aclam